بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته caawa oo ay taariikhda hijirigu tahay sagaal iyo tobankii jamaadul awal kun afar boqol iyo afartanka waafaqsan bishii koowaad shan iyo labaatankeedii labada kun iyo sagaal iyo toban habeenkuuna yahay habeen jimcaah goobta muxaadarada laga teminayo ee laga soo gudbinayan ay tahay masaajidka calimataan insha allahu tacaala waxaynu qaadan doonaa qeybtii labaad ama fadhigii labaad muxaadaradii ama muxaadaraadkii taxanaha eaynu bilaabnay jimcihii hore jimcihii hore sheekhu wuxuu ka soo hadlay hordhac kooban ama gogoldhigbow aheyd jinka iyo noocyadiisa iyo shaqooyinka kala qabtaan insha allahu tacaala sheekhaan uga bixi doonaa kuna soo dhoweyn doonaa fadiilatu sheekh maxamed sheekh ismaaciil sheekh xasan falyatafadal mashkuur anan umajuurin jazaku allahu khayra أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وبعد إخوتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله تعالى في قرآنه وهو أصدق القائلين يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا innamaa yadcuu xisbahu liyakuunuu min asxaabi asaciir allaahuma laa tajcalnaa min asxaabih waa casharkeennii labaad oo aynu kaga hadli doonno caalam aljinni waashayaadiin waalsixr waalcayn waalmas habeenkii u dambaysay xalay ma habeenkii kan ka horreeyey arrimo dhowra baynu ka hadallay arrimaha dhowrka ah aynu ka hadallay waxaa ka mid ahaa shayaadiinta ama jinka qaybtiisa mufsidiinta ahi dariiqooyinka ama asaaliibta iyo hababka ay isticmaalaan si ay qofka mu'minka ah ay ugu hor joogsadaan cibaadada rabbi tabaaraka wa tacaala ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu aayadahan qur-aankeen ku furay casharkeenna oo inoogu tilmaamay inna ashaytaana lakum caduwun faاtakhiduuhu caduwa haddii uu cadowgeenna yahay wuxuu u baahan yahay cadow loogu talagalay in la iska celiyo arrimaha in wax laga ogaado cadowgaagu inta uu awooddiisu la-eg tahay dhaqaalihiisu intuu la-eg yahay dhaqaalaha halkuu ka keenayaa cadowgaasi basaasiinta u joogta ee khalqigan uu la dagaalamaya dhexdooda halka uu ka ugaadhsado ama uu taagan yahay ee uu u joogo ciidanka dadka ambinaya haddii aad ogaato run ahaan ciidan cadowgaaga ah, ma jebin kartid iskamana celin kartid haddii aanad garanaynin hubka uu ku dagaalgelayo iyo cadadka ciidankiisu uu la yahay iyo qadarka dhaqaalihiisu uu la-egyahay iyo tababarka ciidankaasi ay wataan iyo meelaha uu ka soo weeraraya khalqiga ama cidda uu la dagaalamayo cadowgaagu haddii aanad intaa waxba ka garanaynin waxaa lagaa helayaa meel daleel oo cidlo ah si sahlanna waa laguu qabsanaya ilaahayna tabaaraka wa tacaalaa inta cadow lagula dagaalamo iyo khadadkiisa oo dhan wuu fashiliyey fii khilaali alqur'aani alkariim buu ilaahay ku fashiliyey marka ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ka warramayo cadowgeenna ibliis dhaqaalaha halku ka helaa dhaqaalaha halku ka helaa qur sheegay ilaahay qur'aankiisa wuxuu ku yidhi wastafziz man istatacta minhum bisawtik waajlib calayhim bikhaylika warajilik washaarikhum fi اlamwaali wاlأwlaad washaarikhum fi اlamwaali wاlأwlaad ninkan ibliis dhaqaalo kaleba ma haysto aan dhaqaalaha jeebkeenna ku jira ahayn kaa innagu aynu haysannu inagula dagaalamaa waxaa rasuulkeennu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam raashinka la idiin soo dhigo haddaan bisinka loo qaban ibliisku wuu ka faa'iidaystaa xadiidkii saxiixa oo idinka wada xasuusta ee xeedho nebigu uu ag fadhiyo calayhi salaatu wasalaam ayuu nin reebaadiya abuu soo eriyey ibliisku wuxuu damcay inuu xeedhada bilaabo nebigu gacantuu qabtay ninkii isagoo gacanta haya ayaa haddana waxaa soo oroday jaariya gabadh baa soo oroday iyana waxay rabtaa inay raashinka dhadhamiso si iyana gacantuu qabtay markaa rasuulku wuxuu yidhi wallaahi gacantiisa iyo gacantaa ninka maxaanku idhahdaa reemiyiga ah labadoodii baan isla hayaa waxaanu rabay raashinka aan cunayno inaan bisinka lagu bilaabin oo dabadeedna uu inala cuno waxa uu inooga warramay rasuulku calayhi salaatu wasalaam halkee guri u ah oo u hoydaa bini aadmiguunbuu ku dabanaban yahay oo waxau rasuulku xadiis saxiixa ku sheegay calayhi salaatu wasalaam qofku markuu gurigiisa gelayo hadduu bisinka qabsado wuxuu odhanayaa laa mabiita lakum caawa meelaad u hooyataan ma haysataan markuu guriga galo oo cashada bilaabo haddaannu bisinka qabanna wuxuu odhanayaa lakumul cashaa cuntadii waa idiin xasishay cuno oo deedna ka dareera guriga hadduu bisinka u qabtana wuxuu odhanayaa laa mabiita lakum walaa casha'a lakum wax allaaliya wax meeshan idiin yaalla ma jiro ayuu odhanayaa marka si kooban baan idiin fahamsiinayaaye horta cadowgeennana wuxuu ka faa'iidaystaa waa dhaqaalaheenna uun shaytaan marka laga warramayo basaasiin buu leeyahay cadowgu haddii aanu sirdoon lahayn oo haddii rabbigaa xukunkiisa leeya cidda uu la dagaalamayo aanu cid ku dhex lahayn madhaafiicda soo hoggaamisa halkay goldoloolada ku leeyihiin u tilmaanta wax allaaliya wax meelaad ka soo dagaal gashay ma helaysa marka ilaahay baa sheegay in shayaadiintu ay leeyihiin basaasiin inagu dhex jirta oo min jilditina oo innagoo kale ah bidaliili qur'aanihi alkariim tabaaraka wa tacaala qaala allahu tabaaraka wa tacaalaa shayaaiina alinsi waljinni yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukhrufa alqowli guruuraa shayaaiina alinsi waa sixiroolayaasha iyo faaliyayaasha iyo kuhanada oo aan ka warrami doono halkan waxaa u jooga ibliis waa dadka ahlulmacaasiga ahlalmacaasif dadkan miisigyada tumaa ee maxaanku dhaa fasahaadka ka shaqeeya waxaasoo dhani waa ciidankiisa waana basaasiinta muslimiinta ku dhex jirta iyo khalqiga ilmo nebi aadan haddaba ibliis lacnatullaahi calayh meelaha uu dadka ka ugaadhsadaa waa halkee mukhbaaradaha maaha iyo meelaha kiniisadaha iyo waxaa kama ugaadhsado sababtoo ah kuwani meel bay ugu xidhan yihiin way u oodan yihiin waa maxaanku idhaahdaa waa xertiisa iyo adhigiisa wey kuwaas iskuma howlo kuwaa wuxuu isku howlaa waa axadka dariiqa saxa ah haysta ballanna wuu ku qaaday ilaahna inagama qarin halka uu istaagayo ee dadka uu ka ugaadhsanayo ee ciidankiisu fadhiya waa dariiqa xaqa ah fa bimaa aqwaytanii laaqcudanna lahum siraataka almustaqiim fa bimaa la laaqcudanna lahum siraataka almustaqiim waan dhaartay oo dhaartay sabab haddii maanta ilmo nebi aadan dartood la ii lumiyey wallaahi baan ku dhaartay anna waxaan u fadhiisan doonaa dawga xaqa ah ilaahayna tabaaraka wa tacaala markuu warkaa ina siiyey buu dardaaranna inoo raaciyey qur'aanka kariimka ah wuu ilaahay yidhi tabaaraka wa tacaala inna haadaa siraatii mustaqiiman fattabicuuhu walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiilih daalikum wasaakum bih daalikum wasaakum bih haddaba ibliisku wuxuu eegtaa dadka xaqa haystu eegtaa siyaabo badanna wuu u lumiyaa waxaad arkaysaa qof saalixa oo haddana camalkaa uu samaynayo ibliisku uu isku dayayo inuu gurac geliyo isuna haysta inuu camalkiisu saxsan yahay xadiid saxiixa waa idinka nebigeenna ka maqlay calayhi salaatu wasalaam maalinta aakhiro ee qiyaamaha dadka ugu horeeya ee xisaabta lagu furayo waxaa ka mida nin caalim ahaa nin caalim ahaa oo arday badan aflixiyey iyo nin dagaal xaq iyo baatil gaal iyo islaam meel ay isku hayaan intuu ka qayb galay dhintay oo shahiiday iyo nin milyaneer ahaa oo maalkiisii geliyey diinta islaamka saddexdaa nin baa la soo joojin doonaa saddexduba dariiqii baa hayaanadda ku fiirso la aqcudanna waxaan rabaa inaan ku fahamsiiyo sida uu dariiqa u fadhiisanayo la aqcudanna lahum siraataka almustaqiim ninkii caalimka ahaa oo ugu horreeya waa waxaa la yidhaahdaa facaalimun bicilmihi lam yacmalan mucadabun min qabli cubaadi اlwathan facaalimun bicilmihi lam yacmalan mucadabun min qabli cubaadi اlwathan caalim cilmigiisa aan ku camalfalin waa la cadaabi intaan dadka waaniyiinta ah aan la cadaabin caabidka caalimkii baa la keeni waa la warsan amaama alkhalaa'iq mashhadkaa qiyaame ayaa maxkamaddu isagay ku furmaysaa rabbi baa wuxuu odhanayaa yaa cabdi waxaan ku siiyey aqoon baan ku siiyey waana aqoontu waa shayga keliya oo nebigu ilaahay baryi jiray waqul rabbi sidnii cilman aqoontu wax ka qiimo badan bacda aliimaan maba jirto aqoon baan ku siiyey ee maxaad maanta filanaysaa eed soo shaqaysatay wuxuu odhanayaa allah allahayow intaasoo ardaya baan aflixiyey intaasoo xera baan maxaan ku idhaahda waxbaray khalqi wakhtigaygii oo dhan diintaadaan geliyey si aan dadka wax ugu sheegi lahaa waxaanan uga jeeday maanta inaan badbaado waxay isaga la tahay markaayna waxu yaalin meesha waa lagu beeninayaa waxaa lagu odhanaya kadabta been baad sheegtay qasdigaagu wuxuu ahaa in keliya lagu idhaahdo alla ninku caalimsana alla ninku aftahansana waa buuni aan la hor dhiganaynin afarta madhaboodba ka jawaabaya maqsadkaagu intaasoo ah intiina waa lagu soo yidhi maxaad iga rabtaa haddaanad ilaahay dartii aanad u soo qaban halka waxba ma yaalliin kii sidii baa cadaabka lagu geynayaa labada kalena sidaasoo kalea loola xisaabtamaya marka ibliisku lacnatullaahi calayhi wuxuu istaagaa waddada saxda ah si uu dadka uga leexiyo waddada saxda ah ibliisku intee in la eg buu dhiiranaan leeyahay intee in la eg buu geesinimo leeyahay intee in la eg buu dagaalka u sabraa ibliiskan makhluuqaadkii ilaahay qaaq kaga siiyey awooddiisa uu isticmaalayo intay la eg tahay waxa ilaahay ka warramay bahalkan inaga sayid caleeyey in kaydkiisuba uu liito oo ilaahay wuxuu ku tilmaamay wixiisaba inay tahay booloxoofto iyo goolaaftan wastafziz man istatacta minhum bi bisawtik istifzaaz waxaa la yidhaahdaa dadka remiyiga had iyo jeer garanaya haddii daayeer raxani kaa hor yimaado qofka fuliga ah wuu yaro guulguulaa hadduu qofku markaa u cararana wuu daba cararaa haddaad dhulka u yaro taabatana ragax buu ka siiyaa waa sidaasoo kaluun ibliisku haddaad in yar sabirto oo aad cagka cagaha dhulka ku xajiso oo cararaya ilaahayna qur'aankiisa wuxuu ku yidhi tabaaraka wa tacaala inna kayda shayطaani kaana daciifa wax ka itaal daran unbuu helo oo ka go'aan xun iyo liite eh ibliisku sidiisaba go'aan adag wax kuma lumiyo waa kayd waa brograam yar oo sahlanoo haddii aad baraarugsan tahay ood cadownimadiisa aad garanayso waxba kaama qaadaya ibliiska ilaahay uu tilmaamay kaydkiisu inuu daciif yahay baa haddana xadiid saxiixa waxaa soo arooray maalinta qiyaame in ilaahay tabaaraka wa tacaala aabbahee nebi aadan uu ku odhan doono ubadkaaga wixii naarta geli lahaa soo saar markaasuu odhanayaa rabbi inteen soo saaraa markaasuu ilaahay ku odhanayaa kunkiiba sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashan soo saar kunkiiba sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashan bersentage khayr caadiya la aqcudanna lahum siraaطaka almustaqiim markaa wuxuu dhaartiisahayd walaa tajidu akarahum shaakiriin walaa tajidu akarahum shaakiriin hindisay ka ahayd maalintaa aadan keliya adduunka joogay ifka joogay marka uu dhaaranayuu leeyahay ubadkaas waxaan isku dayi doonaa agarkooda inaan lumsado waxay ka ahayd hindise oo qorshaha fog ah laakiin marka qiyaamuhu dhaco waxaa caddaan doona inuu go'aankiisii ku dadaalay qorshihiisiina uu dhistay sideedabana waxaa halkaa inooga cad ibliis qorsha u yaalla innaga qorsha inooma yaal halka mashkiladdu inaga haysataa waxaa weeye innaga qorsha inooma yaal ibliis wuu og yahay waxa inaga dhexeeya laakiin innaga badankeennu ma garanayaan cadaawadda inaga dhexaysa ibliis lidaalik baa in badan oo badan oo badan ay basaasiinu yihiin oo kuwan saxarada iyo kuhanada iyo waxaasoo dhammo marka waxaan rabay bal wax yar inaan isdul taagno kaartooyinka ibliiska fashilan ee daciifka ah iyo siduu uu isticmaalo habeenkii dhowayd wax yar baan isdul taagay oo waataan ku leeyahay laaqcudanna lahum siraataka almustaqiim buu yidhi wuxuu ugu daran yahay marka masaajidka la soo galo iyo qofku markuu cibaadada bilaabo markaasaa ciidankiisa oo dhan uu frontline-ka soo dhigaya wuxuu isku dayayaa siduu nebigeennu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam marka la addimo wuu baxsanayaa isagoo neefi xagga dambe ka socoto wuu fogaanayaa intaanu addimaadda ka maqlin hadhow marka addimaaddu dhammaatuu soo noqonayaa aqiimku markuu yimaado haddana cararayaa markuu aqiimku dhammaadu soo noqonayaa dabeedna isagood yar yar moodo ayuu safka muslimiinta ee salaadda soo gelaya laa tadacu lishayطaani furja markuu rasuulku leh calayh salaatu wasalaam shaydaanka boos ha u bannaynina intuu boosaskaa soo xuluusho buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ayaa marka dambe wuxuu de isku dayayaa inuu qalbigaaga kontaroolo oo uu u qabto shukaanta mar allaaliya marka aad salaada gasho ayuu wuxuu u dhaadhacayaa dhiiggaaga ashaydaanu yajri min ibni aadama majra dam dhiiggaaguu raacaya marka dabeedna wuxuu kugu bilaabayaa udkur kada udkur kada udkur kada sheekuu kugu bilaabaya ilaa marka dambe aad salaaddii waxaa tukataba aad garan weydo nin baa waxaa layga sheekeeyey beri jamac buu la tukanayey jamac ayuu la tukanayey imaamkii baa sahwiyeyoo ragcad buu ka tegey dabeedna wuu salaamo naqsadayo dadkana way wada xawilan yihiin way iskala salaama naqsadeen ha dhowto ayuu ninkii yidhi sheekhow salaaddii waxbaa dhiman sheekhow salaaddii waxbaa dhiman markaasa u maxaad ku caddaynaysaa waxaan ku caddaynay wuxuu markaa ninkaasi iibin jiray hargaha wuxuu yidhi ragcadda hore haraggaan iibin jiray oon waafigiisiyo maxaanku idhaahdaa kala saari jiray ragcadda labaadna waan cabbayn jiray ragcadda saddexaadna gaadhigan saari jiray ragcadda saddexaadna ilaa iyo doonta aabta afraad markaa weli anigoon doontii gaadhin <laughs> ayaad salaama dhaqsaday <laughs> maan gaadhin doontii soo arki maysid halkuu u fadhiya markaa laaqcudanna lahum siraataka almustaqiim weli doontii baa ka maqan wuxuu ku gartay ninkaasi weligiiba salaad dadka lama tukado humaa waxay nala joogaan qalfoofkiisa qalbigiisuna aynaga maqayaan waxaynu ka soo warrannay ibliis lacnatullaahi calayhi in jenaraal dhan oo khinzab la yidhaahdo ama khanzab midkaa doontaba ugu dhawaaqo inuu ku dadaalo inuu qofka muslimka ah yacni sideedaba salaadda aad tukanaysaa hadba intay khushuucdaadu la egtay baa derajadeedu la egtay qof baa salaaddiisa hal derajo lagu siinayaa qof baa salaaddiisa toban darajo lagu siinayaa qof baa salaaddiisa aan xisaabba qof baa salaaddiisa hadhow qiyaamaha markuu yimaado maro baaliyahoo la duuduubay sideed ayaa wejiga lagaga dhufanaya sinfi walbay leedahay waxaanay ku xidhan tahay hadba qalbigaaga intaad ilaahay ku xidhan tahay laakiin mid baa raba inaan qalbigaagu ilaahay la itisaalin wuxuu isku dayayaa marka ugu horraysaba inuu kuu fadhiisto salaadda iyo arkaanteeda oo aan habeenkii dhoweed ka warramayna ilaa iyo xidhashada ilaa iyo atixiyaadka u dambeeya waxaa la yidhi beri baa nin sheekha oo ninkan cid waswaasinaya caamo iyo culimaba way leedahay nin sheekhaba dad buu imaamu ahaa marka xidhashadaa ku adkayd xidhashada ayaa ku adkayd dabeedna dadkii way karaahiyaysteen waxaadi sheekh dna eh, dawakiso waswaas baadna geliso xertii oo dhani sida adiba maxaankuraa salaadiiba u xidhmi laadahay markaasuu yidhi waryaarheen somaydaan arag inaan ku celcelinayo haa waxaan daydayayaa kacbadii mar allaaliya markaan kacbada helaan xidha anugu ee eh, nin sidayda kacbada helaya hadduu idin tukinayo soo qadima markaasee sheekh haddaad adu kacbada aragtideeda nagu tukiso noo hay soo arki maysid marka waxaa ibliiskiiba u waxyooday inuu xataa ku qanciyo dadka kacbadaan raadinayaan marka shayطaanku laaqcudanna lahum siraaطaka almustaqiim uma la'aatiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wacan aymaanihim wacan shamaa'ilihim intaasi waa casharkeennii hore iyo qaybihii shayaadiinta iyo magacyadooda wax ka mida oo aynu magacyadii aynu tirinay badankooda aynu meel ku tiirinnay oo aynu caddaynay asmaa'daas waa asmaa' dadku ay iska samaysteen oo aan xadiid saxiixa iyo aayad qur'aana midna aanay sheegin ilaa khinzabkaa mooyaane khinzabkaa mooyaane asmaa'da kale ee shayaadiinta hadday acwar tahay iyo hadday kuwo kaloo badan ay tahayba wax maxaanku dhaha nasoo sariix oo ku soo arooray horta ma jiro ibliiska shayaadiintu sideeda waxay aad iyo aad ugu dadaalaan inay qofka muslimka ah tahaarada horta marka hore ay ka shakigeliyaan oo ay ugu horrayso weysadu wuxuu ku odhanayaa markaad wejiga maydho maad maydhin markaad gacmaha maydho saddexdiiba kama aad gaadhsiinin laba jeer keliyaad marisay iyo yacnii mashkilada caynkaas hadda qofkii oo maydhay oo is arkayaba waxa laga yaabaa maantoo dhan inuu gacan keliya maydhaya maantao dhan inuu gacan keliya maydhayo waanu arkayaa gacantiisii inay qoyan tahay waanu dareemayaa inuu maydhayo war hebel maxaad samaynaysaa warniyo weysadii baa ii xidhmilo oo kolba gacan buu maydhayaa sababtuna waxa weeye wuxuu rabaa inuu ku geliyo israaf almaa inaad biyaha ku israaftuu rabaa in biyaha lagu israafaana waa dembi ina almubadiriina kaanuu ikhwaana shayaaiin wa kaana ashayطaanu lirabbihi kafuura war haddii saddexda jeereed gacmaha la marinayo uu shaki kaa geliyey diinta ilaahay kuuma celhiline xabad xabad baa horta waajib hal mar baa waajiba xubinta in la maydho labada jeerna waa sunne inta aad ka ilbaxayso si dhaqsaa ah uga gaadhsii xubnahaagaoo dhan markuu ku yidhaa maad maydhinna warbeen arasoo tan meeshu qoyantahay un ku dheh khalaas waa dawoobaysaa haddaad dawo doonayso musqushuu gelayaa maantoo dhan biyuu daadinayaa waxbaa igu soo duulay waxbaa igu soo duuladaas muu ku haynayaa wakhtigaagiiba wuxuu ku ridayaa intaad musqusha ku jirto heer buu gaadhay rasuulku uu ka warramay calayhi salaatu wasalaam xadiid abi saciid alkhudari uu warinayo war cadowgiinna ibliis wuxuu isku dayaa markaad salaadda xidhataan inuu ku dareensiiye inay neefi kaa timi oo ku yidhaha waysadiiba waad kaga jabteen maxaad tukanaysaa wuxuu isku dayaa buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu duburtiinna ku cacayaaro oo uu dhaqdhaqaajiyo xataa xadiidku wuxuu tilmaamayaa inuu mararka qaarkood tin ku taalla duburtaada hareerteeda inuu jiijiido ku cayaaro dabadeedna aad u mooddo inay wax kaa yimaadeen ha ka bixin buu nebigu yidhi salaadaada ilaa an tajida riixan ilaa an tasmaca sawtan aw tajida riixa hadduu halkaa kula marayo bahalku ilaa aad xaqiiqo aada hesho ashaku waxaa la yidhaahdaa alxaqiiqa laa tazuulu bishak alyaqiinu laa yuzaalu ilaa bilxayan ashaku laa yazuulu bilyaqiin marka shakiga sidiisaba shay xaqiiqood hubto shaki loogama baxo shay xaqiiqood hubto shaki loogama guuro marka wuxuu samaynayaa inuu isku dayo inuu noloshaada oo dhan oo meelaha ilaahay aad ugu dhowaanayso inuu khalkhal kaaga rido marka ibliisku siyaabo badan buu hadda inoo weeraraa waxaa ka mida maalan shayaadiinta iyo abaaliista iyo suxarada ama kuhanada uu adeegsado ummadu labada cudurka hayaa laga gubaa soomaa imminka hargaysadan ama waddankan aynu ku nool lahay shaydaanku safaaradihiisa iyo basaasiintiisa wuxuu u sheegtaa magac aan xaqiiqo ahayn magacaankiisa ahayn ayuu u sheegtaa oo koonayaasha magaalada waxaad kula kulmi doontaa qaar uu ku yidhi nuuraani baan ahay magacaa nuuraani in badan baa maqasheen nuuraanigu waxa weeyaan waa shaydaan magac la baxay nuuraani wuxuuna u sheegtaa caamada uu la shaqaysanaya basaasiinta u ah inuu yahay arwaaxdii dadkii dhintay ama sheekh jilaane ha ahaado ama samaroon ha ahaado ama sheekh saxaaq ha ahaado ama mid kaleba ha ahaadee wadaadadii horee dhintay buu magacooda u sheeganayaa wuxuu leeyahay waxaan rabaa inaan ummaddan islaamkaa caawiyo adaana kuu soo maraya wixii aan kuu sheego dadka gaadhsii dadka dawee buu ku odhanayaa marka ciddan uu u yimi magacii uu iska beddelay waxaanu u sheegtay inuu yahay awliyadii hore dhimatay inuu yahay asalna nafi hadday dhimato shareecadeenna wa xaraamun calaa qaryatin ahlaknaaha annahum laa yarjicuun asalka ugu horraysa qofkan uu leeyahay waxaan ahay awliyadiioo soo noolaatay marka horeba caqiida xumuu ku riday wuxuu aaminay in awliyadii dib u soo noolaatay hadday awliya soo noolaanayso nebiyullaahi moxamed baa maanta soo noolan lahaa ugu baahi badannahay calayhi salaatu wasalaam oo diintiisa saxa iyo wixii la soo hoosgeliyay inoo kala saari lahaa taraktu fiikum amrayn maa tamasaktum bihimaa lan tadiluu kitaab allaahi wa sunnati rasuulih wuxuu yidhi anigu tegey diintiina waa laydiin dhammaystiray alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum alislaama diina baabaaye isaguna wuxuu doortay alrafiiq alaclaa haddii cid uun ay mutaysan lahayn low kaanat iddunya taduumu liahliha lakaana rasuulu ullaahi xayan wabaaqiya wuxuu odhanayaa nuuraani baan ahay caammaduna way rumaysanaysaa ogsoonow dariiqadii ugu horraysay ee ibliis aabbaheen aadam jannada kaga soo saaray magac beddel bay ahayd hal adulluka calaa shajarati alkhuldi wa mulkin laa yablaa waa welitiibay nala daba socdaa oo kolba islaan intuu u soo gabaaro u leeyahay awliyaan ahay dadkan rabaa inaad iga caawiso aanana caawiyo wuxuu ku dhaartay waqaasamahumaa innii lakuma la mina annaasixiin oo markay labadooda ahaayeenna wuxuu ku yidhi aadam iyo xaawa calayhim asalaatu wasalaam waqaasamahumaa innii lakuma la mina annaasixiin wuxuu ku dhaartay inaan anigu idiin naseexaynay waa ibliis ninka ibliis rumaysta naseexadiisana isagaa yaqaan meesha u socdo laba midun bay noqdaan dadka nuuraaniyiintu la shaqaynayaan iyagu waxay aaminsan yihiin in malaa'ig la shaqaynayso arwaaxi la shaqaynayso meytaadkii dadkii horee dhintay sheekh jilaani iyo wixii la mid ah ay la shaqaynayaan wa haadaa waa khuraafa waana kadib waana dariiq uu ibliisku rabo inuu dadka ku ambiyo dadkii baa u tegaya waxbay weydiinayaan waxbay u sheegayaan waxaa laga yaabaa shaydaankan isu soo labahay qofkan miskiinadda ama yacni shaydaankan kale safaaradda u ah inuu yahay cifriit min cafaariidi hada albaled waa inagii ka soo warranay habeenkii dhowad cifriidku waxa weeyaan waa maxaanku idha qabqable koox haysta shayaadiina oo wixii ciidankiisaasi ay dhibaato u geystaan ayuu odhanayaa intuu la hadlo ka nuuraaniga uu isugu sheegay qofka caynkaa iyo caynkaasi halkaa jooga ha loo yeedho xanuunka caynkaa iyo caynkaasuu qaba ha ii yimaado dabadeedna markuu u yimaado ayaa ciidankiisii uu ku sallidhay kaa xanuunsanaya ayuunbuu la hadlayaa odhanaya ka baxa way ka baxayaan qofkii markaasu istaagayaa isagoo caadiya markaasaa la odhanhaya wakaa sheekhadda waa taasoo waxeedu waa biririx weeye wax kalena maaha aha shaydaankan maxaanku idhaha cifriidka iyo ciidankiisuunbaa wada shaqaysanaya basaaskan meesha u joogana way isla adeegsanayaan dabadeedna marka loo keeno ayaa marka hore laakiin waa inay samaysaan waxaa odhanaya islaanta wuxuu uga warramaya taariikhdii habeenkii dhowdaandi ka warramayey qofka marka loo keeno ayay ka warramaysaa xaaladdiisii caafimaad iyo maxaanku idhahda khalfiyaadkiisii iyo bay cabbaar ka warramaysaa caynkaa ma noqotaa caynkaa ma noqotaa sidaa ma tahay caynkaa ma tahay waxbay uga warramaysaa haabuu odhanaya markaasa waxay odhanaysaa waxaa kuu furdaamaa neefka caynka ee caynkaas inaad gowracdo neefkii baa la keenayaa waa la gowracayaa haddii kun bismille lagu gowraco kumanyaal bismille haddii loo qabto ma xalaaloobayo sabab innama alacmaalu biاnniyaati wa innamaa likulli imri'in maa nawaa waxan waxaa loo gowracay ma ahayn ilaahay dartii waxay ahayd jinkan ruuxa ku jira ayaa lagu casuumayaa wamaa uhilla ligayri illaahi bihi bay soo geli markaa hilibkaa in la cunaa waa xaaraam hilibkaa in la cuno waa xaaraam sababta oo ah waxaa lagu laaluushayaa waa shaytaan ama nuuraani ha sheegto ama ruuxaani ha sheegto ama wuxuu doono ha sheegtee isagu wuxuu rabaa uun inuu mar uun shirki ku geliyo inna shirka la dulmun cadiim mar uun si uu maxaanku idhaa shirki kuu geliyo tan nuuraaniga u shaqaynaysaa waxay aaminsan tahay sheekh jilaani inuu soo noolaaday wa haadaa waa imi waa dembi mar labaadka laba shaydaan dhexdooday ku jirtaayoo shaydaan qofkii asiibay iyo kii u telinayay dhexdooda markaasay dadweynihiina hilibkii xaaraantaa cunsiinaysaa qofka marka hilib xaaraana ama waslad xaaraana oo cunana albaabka ijaabadu uu ka xidhmaa qofka haddii waslad xaaraana calooshiisa ay gasho ilaahay ducadiisa ma aqbala marka waxaa laga yaabaa aag dhan ayaa waxaa laga xidhayaa gurmadkii ilaahay waxaana lagu quudinayaa hilib xaaraan ah magac bixinta loo magac bixiyee laga beddelayna wax allaaliya waxay xaaraannimadii ka beddelaysaa ma jirto haddii khamri intaad soo qaadato aad tidhaahdo waa dhaygeel miyuu dhaygeel noqonaysaa noqon mayso khamru waa khamri uun macsiyana waa macsiyo uun shaytaan wax loo gowracaana magacuu doonaha sheegtee waa uun shaytaanki markaasaa khalqiga ayay sidaa ku ambiyaan marka waa laba mid unbay noqdaan kuwa shayaadiintu ay u yimaadaan mid waxaa la yidhaha kaahin baa laydhaa midna waxaa la yidhaha caraaf baa laydhaa may la socotaa mid waxaa la yidhaha kaahin midna caraaf baa laydhaa maa huwa alfarqu baynahum kaahin iyo caraaf maxaa u dhaxeeya alkaahinu huwa aladii yaddaci bimacrifati اlmustaqbal biwaasitati اshayaaطiin waalcaraaf huwa aladii yakhbiruka camaa madaa kaahin waxaa la yidhaahdaa waxyaalaha soo socda ka kaaga warrama way jiri jireen zamankii nebiga calayhi salaatu wasalaam alkuhana way jiri jireen zamankii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay yidhahdeen nebi allow waannu aragnaa waxyaalahay noo sheegaan kaahinyadu arrimaha ay nooga sii warramaan iyagoo cayaanana bayna soo martaa maxay tahay markaa arrintu sidee markaa yacnii kaahinkan la shaqaysanayaa jinku sidii sidee buu ogaan karaa wax naga qarsoon nebigu wuu u farsameeyey oo si bayaanu macallinku ugu sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi nimankan shayaadiinta laydin yidhaahdaa awood waxay u leeyihiin inay samaawaadka u carceeraan oo xagga samada aadaan markay samada tagaan yastariquuna samca waxay soo xadaan dhawaaqa malaa'igta oo markay ilaahay amar keeno dhawaaq baa baxa sida silsiladoo kale ah malakuljibriil baa loo sheegaa isna malaa'igtuu wargeliya ilaa malaa'igta arlada soke cidday khusaysa markaa waajibaadkeeda la siiyo taasuu wax ka maqlaa deedna wuxuu ku soo tuuraa safiirka u jooga dhulka uu yidhaahdaa maalin hebla waxa iyo waxaasaa dhici doona maalin hebla duufaanka noocaas iyo noocaasaa dhici doona waxbuu ka sheekeeyaa maalin hebla ninka hebel la yidhaahdo ee caynkaasabaa dhiman doona waa warar olready waxay ka baxeen haybiyaddii qayb hadda ma ahan warka malaa'igta loo sheegay damay la socotaa warka malaa'igtu ay og tahay hayb maaha hayb waxaa la yidhaahdaa wixii ilaahay keliya ogyahay marka in hebel dhiman doono malaa'igtii khusaysay loo sheegay arrintaasi qaybiyadii way ka baxday warkaasoo kale ayuu shaytaanku soo helayaa kaahinkiisiibuu u dhiibayaa kaahinkiisina wuxuu odhanayaa ninkii hebel hebel la yidhaahdo sifadaa iyo sifadaas u dhiman doona xaaladdaa iyo xaaladaasu u dhiman doona waana war shayaatiintu ay ka soo qaadeen wa annaa kunnaa naqcudu minhaa maqaacida lisamci faman yastamic ilaana yajid lahu shihaaban rasada waadax soo maha marka kaahinku marka xabaddaa runta ah uu helo ayuu boqol ku darsadaa shaydaanku halkii xabbo ayay dadku sii faalleeyaan boqolkii kale ee uu ku darsaday shaydaanku kaahinka u sheegay cidiba ma aysanayso war taa wuu noo sheego way beenowday taana wuu noo sheego way socon weyday taana wuu la odhan maayo xabaddaa keliya ee boqolka lagu dhex daray taasaa iyaga yacni miisaan u noqota haadaa huwa alkaahin kaahinku waa kaa la shaqaysta shayaadiinta samada aadda ee samada u carceerta cerbixiyaalladaasuu la shaqaystaa xabad xabad warabuu helaa inta kalena dadku markaa uu ku gumaystaa oo uu isooga dhigaa nin qaybka wax koog laa yaclamu alghayba ila allah haybka ilaahay mooy cid kaloo ogaan kartaa ma jirto masaladan uu sheegayna haybka inay ka baxday waan ku dareensiiyey haada huwa alkaahin kaa kaahin baa la yidhaahdaa waman huwa alcaraaf caraafna waa kuma caraaf waxa weeye waxyaalo horoo dhacay ayuu ka sheekayn karaa waxyaalo horoo dhacay beriga caynka ahayd beriga caynka ahayd beriga caynka ahayd ama wax adiga markaa kaa qarsoonoo magaalo kale ka dhacay ayuu kaaga sheekaynaya oo adiga dee agtaada marka aan qayb ah. ka ah sheeko yar baan idinka sheekaynaya sheekadaas waxay khusaysaa berigii aan harta sheekha joognay ee aynu xaggaa u qaxnay ayaa waxaa jiri jiray ma jiri jirin mobayladan iyo xataa halowhaladuna way yareed foonayayaasha deedna meeshan eh, maxaanku maqsinka qaadka ayaa wuxuu u baahan yahay dhulkuna de waa rafoo laamiye ma lahayn berigaas wuxuu u baahan yahay cid uga soo waranta qaadkiisu hadduu gaadhigu meel dhexa ku jabo ama xaggan hadduu u socdo meel dhexa uu ku jabo cid uga soo warranta si uu gaadhi kalo diyaara uu markiiba ugu dhiibo nin bay markaa haystaan ninkaasi ma salaado ma soomo oo leyla nahaar qaadka afka kama qaado waan u tegey wax aan ilaahay iyo rasuulkiisa caydiisa ahaynna afkiisa ka maqli mayso markaasa waxa ah sheekhu uma jeedo caydii nebiga ma caayayo nebiga waxani waxa weeyaan waa majaas buu ku hadlaya luqatulmajaas buu ku hadlayaa war mileehayoo lacayaa luqatalmajaas geli karta ninkani wax kale ma haysto shayaatiin orod badan buu haystaa dabadeedna gaadhiga soo baxaya hal shaydaan buu ku darsanayaa junuud baa la shaqaysa halkaa shaydaan gaadhigaasuu la socdaa sida ka yaree maxaanku dhahdaa xaraaska oo kale haddii gaadhigu meel dhaxa ku jabo markiiba wuu soo duulayaa daqiiqaduu ku soo gaadhayaa halkii maqsinkii qaadka wuxuu leeyahay oday ninkan shaydaankaabuu u warramayaa shaydaankiina qoladii qaadka lahayd buu waramaya warramaya u leeyahay meel hibla waa ka gaadhigii ku jabay ordoo gaadhi u dira sidii bay noqonaysaa hadduu xaggan kale ku jabana sidii bay noqonaysaa la yaabka aan ninkaa ku arkay waxay ahayd marka qaadku yimaado intaan qaadka loo qaybin kolayga dumarka saf bay dumarku fadhiyaan kuwa qaadka iibinayaan ayuu maqsinka qaadka ka soo baxaa dabadeedna markuu dumarkii qaadka iibinayey uu yacnii u soo dhow yahay ayaa dumarku soo yaacayaan kolayadii ay qaadka ku iibinayeen bay la hoos yaacayaan been idiin sheegi maayo intuu dakarka la soo baxuu kaga kaajeeya kolayadii buu ku kaajeeyaa kolayadaas midka ay kaadidiisu gaadho maalintaa daqiiqad baa lagaga iibsanaya qaadka way isu wada sheegeen waxaad arkaysaa mar allaaliy markuu halkaa ka soo baxo baa la soo dumarkii iyagoo kolaygii wataa <laughs> bay soo wada yaacayaan waa la hoorsanayaa kaadida ma fahmaysaa cidda ka iibsanaysa qaadka waa junuuddiisaa ka iibsanaysa shayaadiintii uu la shaqaysanayey ayaa isa soo tashkiilinaysa bini'aadmi bay iska dhigayaan qaadkii bay ka iibsanayaan dabeedna caado waxay noqotay in odagii la sugo intuu soo baxayo mar allaali <laughs> markuu soo baxo markii dambe in kolayga loogu loogula yimaado maxaanku idhahda maqsinka agtiisa ayay gaadhi ummaddanu <laughs> marka ay damiirku ka dhinto waxay had iyo jeer bini aadam iska jecel yahay waxa qaybiyaadka inuu wax ka ogaado ibliisna wuu og yahay bini aadmigu inuu iska jecel yahay inuu qaybiyaadka wax ka ogaado marka odaygii saasuu markaa kula mucaamaloon jiray kaadidaana way hoorsan jireen waanan u soo taagnaa maaha hadda odayaashii hore wax ma aha waa berigii dhoweynu harta sheekha joognay baa qisadaas aanu ka goobjoog ahayn waxba magiciisa inaan idiin sheegaa muhimmad maaha marka haada alibliis lacnatullaahi calayhi wuxuu isticmaalayaa inuu waxyaalaha aan adiga kuu muuqan kaaga sheekeeyo oo hore u dhacay kaa carraaf baa laydha waxaan dhicin cidda kaaga sheekaysana kaahin baa laydhaa shareecada islaamku maxay ka qabtaa in kaahin loo tago ama caraaf loo tago shareecadeenna islaamku maxay ka qabtaa rasuulkeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiix oo muslim warinaya wuxuu odhanayaa man ataa caraafan fasa'alahu can shay-in lam tuqbal lahu salaatun arbaciina yowman waa xadiid saxiixa muslim baa warinaya ninka caraaf u taga caraaf u taga caraafku waxa weeye waxay ku waxaad u tegaysaa maalan ilaa inooma geeyo qofku wuxuu u tegayaa caraafkii wuxuu odhanayaa maxaanku yidhaha dahab baa layga xadaye bal dahabkaygii ii sheeg halkuu ku maqan yahay ama awr baa iga lumaye awrkaygii ii sheeg halkuu joogo aduu wax uun baalla ah baa inta badan loola tagaa wax uun baadi abaa ah inta badan loola tagaayo markaas oo dhan balbaadidaydii ii astee oo ii sheeg haddii markaa anteenkiisu dheer yahay waxaa laga yaabaa in shayaadiintiisu ay u soo warranto ciddii daalladaa qaaday haddii anteenkiisu uu liitana wuxuu isku dayayaa inuu balbal geliyo beri baa waxaan u tegey anigoo imtixaamaya islaan waa dadkan aleesha waxaan markaa joogay muqdisho arday baan kaha jaamacadda ninbaa markaa eh, laagt lacagtii eh, biilkiisa ahaydoo loo soo diraa laga xaday ninkana wuu ku aafaysan yahay waxyaalaha maxaan kudha khoraafada islaantii oo ninkii islaantii baan u tegayaa buu yidhi bal eh, ha ii sheegto ciddii lacagta iga xadee inamari baan ku yidhi waan raacay dabeedna islaantii buu u tegay qol yar bay ku jirtaa buulahoo gurigaas urtiisa ilaahay baa yaab kuu keenay qarmuunka addoontaas uska gasaaranna ilahay baa yaab kuu keenaya waa addoontaa laga magansanaya inay qeybka wax ka sheegto waanu tagnayo shan shilin buu haysto shantii shilin buu siiyey markaasuu yidhi lacag baa layga xaday bal eh, ii sheeg markaasay aleeshii rogrogtay haa ha hadaasay haysaa toloma ilig buu la'yahay tolo miyuu dakran yahay tolomu nin madoobaah tolomu nin cas waa wax dee uun labadaba ixtimaali karaa eh, xaggaa galbeedka mid idinka xiga tolo miyuu casiya miseu madow yahay tolo miyuu dheeryahay miseu gaabay wax noocaasay nagala dhammaan weyde waa wax dee iyada anteenkeeda iska gaabnaa <laughs> marka waxba way soo qaban waaya anteenkeedu ninkii ceeb iyo caydh buu isku darsadayoo lacagtiina islaantii ka qaaday tii laga xaday inuu sheegi weyde qaar baa way u tegayaan waxay odhanayaan dumarka eh, bal calafkii baa iga raagaye bal aan calafkaygii halku ku laalanyay weyddiiyo dabeedna ama maxaanku idhahdaa eh, bunyar bay karsanaysaa rogrogaysa allah toloma xagga baddaa lagaaga iman allah <laughs> waxbay akhriyaysaa allah waxaan u malaynayaa malaa askari baa ku guursanaya waxbay ahriyeen waa ixtimaalaad iska quraaboo noocaas markaasa waxaa laga yaabaa in hal mid oo ay tihi walaa baddaa lagaaga imanayaa bakhtiyaana si mid badda ka yimid uu guursado dabadeedna ay dadka ku allah islaantaasaa kuu sheegaysa calafka age oradoo soo weydii walaa yaclamu alghayba ila allahu tabaaraka wa tacaala marka ninka u taga caraaf ee wax weydiiya waa hadda su'aasha waa yaanad rumaysaninba caraaf haddaad u tagto oo aanad rumaysanin ood wax weyddiiso arbaciina yowman salaad laga aqbali maayo waa maxay sababtu ilaahay qur'aankiisa wuxuu ku yidhi subxaanahu wa tacaala watacaawanuu cala albiri waاltaqwa walaa tacaawanuu cala alimi waalcudwaan qof ibliis la shaqaysanaya oo beenaalaah oo qarhmuunkiisa aad yaabto markaad suuq u samaysan ka warran islaantaasaa lagu qulqulayaa baa lagu odhanayaa markaasaa dadkao dhan ida ku ambanayaan inaad adigu taageerto macaasida mar haddaad muslim tahay ma ahan su'aal inaad weyddiisana ma kuu bannaana sababta oo ah dadkaad ku kedinaysaa ummad baad u hosaasinaysaa wuxuu kaloo nebigeennu yidhi calayhi salaatu wasalaam man ataa kaahinan fasadaqahu bimaa yaquul faqad kafara bimaa unzila calaa muxamed haddaba dhegaysta ninkii saaxir ama kaahin ama caraaf ama faaliyo u taga ee wuxuu sheegay rumaysta diin ma haysta faqad kafara bimaa unsila calaa muxamed hal su'aal baan ku soo khatimayaa mawduuca su-aashaas waxay tahay shiikho ma bannaan tahay in jinka lala shaqaystooo la adeegsado haddaa su-aal muhim in jinka la adeegsado oo lala shaqaysto oo lala mucaamaloodaa ma bannaan tahay sideedaba horta qaacido qaado jinku hadduu mu'min yahay alla yaqaana oon mufsid ahayn xuduuddiisa ma soo dhaafo jin ilaahay ka baqanaya hadduu yahay ma soo farageliyo dhaqanka makhluuqaadka bini aadmiga waxna uma sheego lamana mucaamaloodo haddaad aragto jin khalqiga la mucaamaloonaya waa jin xadhka goysa oo faduuliya oo xuduudda ilaahay aan ku dabroonayn ilaahayna tabaaraka wa tacaalaa wuxuu inooga waramay waaqicado badan iyo dhacdooyin badan oo zamankii rasuulka dhacay calayhi salaatu wasalaam wuxuu nebigeenna calayhi salaatu wasalaam uu la kulmay maalintii dagaalka beder waa wada xasuusataan dagaalkaa beder saddex boqol iyo saddex iyo toban bay muslimiintu ahaayeen arladan waxaa inagula noolaa jinkii muslimiinta ahaa wa id sarafnaa ilayka nafaran min aljin way joogeen dhulka qul uuxiya ilaya annahu istamaca nafaru min aljin jinkii maalintaa muslimay arladan way joogeen muslimiintuna cidhiidhi bay ku jirtay taageero iyo hiilna way u baahnayd ilaahay wuxuu awoodi karay inuu jimankii muslimiintaha amar siiyo uu yidhaahdo dagaalkan ka qaybgala muslimiinta u hiiliya lama dirin fowqa sabci samaawaat baa malaa'igtaba baran fadribuu fowqa alacnaaq wadribuu minhum kulla banaan daqiiqada gudahoodbaa malaa'igtaa lagu tababaray malaa'igtii cibaadaysanaysay malag walbaaba waxa inta khusayso unbuu aqoon yaqaanaa laa cilma lanaa ilaa maa callamtanaa malaggaa nafta qaadaa sida arsaaqda loo qaybiya waxba kama yaqaan malaggaa arsaaqda qaybiyaa sida jannada loo maamulo waxba kama yaqaan sida naarta loo maamulo maalik baa iska haysta oo ridwaan baa jannada iska haysta malakulmowt baa wuxuu isagu khusaysaa naf uun sida loo qaado ama daayeer ha ka qaado ama dacawo ka qaado ama bini'aadmi ha ka qaado ama quraanjo ha ka qaado naf walba sida loo dila waa yaqaan ee nafta looga qaado waxaan intaa ahayn waxba kama khuseeyaan waana taa iyaguba gacanta ka taageenoo laa cilma lana ilaa maa callamtana malaa'igtii loo baahday inay maalintaa dagaalka badar ay gasho intuu ilaahay shiriyey tababar u furay wuxuu yidhi gala dagaalka oo weliba bini'aadmigu halkuu u dhintaa waa luqunta iyo meelahaase halkaa kala eegta seefaha fadribuu fowqa alacnaaq wadribuu minhum kulla banaan halka xubnahana ka gooya si ay u laangadhaystaan oo u naafooba dagaalka aanay wadi karin maalintaa malaa'ig baa ilaahay soo diray subxaanahu wa tacaala maalintii dagaalkii khandaqa la odhanayay waa wada xasuusta iyadoo dhaxan laxaadli dhacayso oo gaaladii toban kun iyo dheeraad iskuweer ka hayaan madiina ayaa rasuulkeennu wuxuu u baahday waryaa gaalada iiga warkeenaaya war gaalada yaa iiga warkeenaaya nin waliba dhaxantii buu kici kari laayahay waa la iswada nabay cidda hadlaysaana waa rasuulka ilaahay calayhi isalaatu wasalaam rasuulka ilaahay wuxuu awoodi karay inuu shayaadiintii muslimiinta ahayd uu yidhaahdo war idinkaan laydin arkaynne ordayoo gaalada iga warkeena ma yeelin nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qum yaa xudayfa xudayfow kac buu ku yidhi waa xudayfa ka warkeenay nebigu calayhi salaatu wasalaam waan ka warrami doonnaa isagoo faahfaahsane markuu shaydaanku soo weeraray isagoo salaadda ku jira salaatuleyl tukanaya ee uu doonay inuu dhimbiildaba madaxa u saaro nebiga calayhi salaatu wasalaam nebigu waa kii qabtay calayhi salaatu wasalaam halkaa cunahan ku dhegay buu yidhi markaasaa dhareerkii ka soo daatay qabowgiisu gacantayda ay soo gaadhay waan ka adkaaday waan qabtay waxaan damcay inaan ku xidho saariya min siwaari ilmasjid in tiir tiirarka masaajidka ka mid ah aan ku xidhaan damcay markaasaa waxaan xasuustay buu yidhi walaalkay sulaymaan calayhi salaatu wasalaam dalabkuu ilaahay weydiistay oo ahaa qaala rabbi kfir lii wahab lii mulkan laa yenbagii liaxadin min bacdii waxay yidhaahdaan culimmadu ilaa nebiyulaahi sulaymaan wixii ka dembeeyey weligeed nin shaydaan ama jin adeegsaday oo ka faa'iiday lama arag taariikhda dib u raaca inta nuuraaniyaadku la shaqaysan jireen ayaama ayay buunbuuniyaan kabacdina way ka guuraan ayaamay buunbuuniyaan kabacdina way ka guuraan haddaanay dilinba haddaanay dhibaato u geysanba marka haddii nimankaa waxaa ku heshiiseen sida loola heshiiyey iyo sida loo dalbado iyo taxdiiru alarwaaxa iyo waxaasna waan ka hadli doonaa insha allah hadday nafti igu sinto casharkaynu ku jiri doonaa haddii in yar oo tallaaba ah nimankaas aad wacadkaad dhigateen aad ka baxdo khalaas dagaal bay kugu qaadayaan laba laba yani sheeko oo xaqiiqo oo dhacday baan idinka warramayaa masaajidkan aynu ku jirro waa calmataan soo maa guryahan iminka albeerkadu maxamed ka dhisan tahay guryo yaryaroo gaagaaban bay ahaan jireen baaniyaaladii waxaa jiri jiray markaa nin hindiya baaniyaal ah oo wuxuu samayn jiray eh, xaafadaha ayuu wuxuu u samayn jiray eh, furaashyadii berigii hore lagu seexan jiray cudbi baa lagu cabbayn jiray marka furaashkaa cudbida lagu cabbeeyo marka muddo lagu seexdo way isku dhegi jirtay hadhow inta maro cusub la soo iibiyo ayaa cudbida laga furaya cudbidii markaa waa la feedhayaa waa la garaacaya markay kala furfurato ayaa maradii cusbayd lagu xidhi jiray deedna dib baa loo moorin jiray lacag buu ka qaadan jiray markaa shaqadiisu intaasay ahayd jimankana uu la shaqaysan jiray ninkaasi oo xaqiiqo dhacday wey deedna ninkaas wuxuu sameeyey wan buu inta sayladda waxay halkan imminka eh, tiyaatarka halkan tiyaatarku imminka ku yaallo baa sayladda hargeysay ahaan jirtay eh, intuu halkan tegey buu wan soo iibiyey ou rabay inuu u qalo shayaadiintiisa wankii ugu xidhnaa geed waa la gooyeyey ku har yaallay eh, maxaanku dhaha dukaannadaas ayaa waxaa soo gashay jimca barhadlihii oo waxaa jiri jirtay sanadkii hal mar baa waa maxaanku idhaha sheekh yuusuf alkownayn raxmatullahi calayh ayaa dadku ku aafeysnaayeen oo la siyaaran jiray oo la tegi jiroo maxaanku idhaha wax lagu qalqali jirayoo halkaasaa lagu dhafri jiray saddex maalmood wankaas wuxuu damca inuu markaa halkaa geeyo wankii oo u xidhan yaan kaa qaldan nimankanuu rabay inuu gowraco jimca barkhaldii baa soo galay dabeedna wuxuu geeyey halkii maxaanku idhaha qabriga wuu u gowracay wuu iskaga soo noqday guriga keligii baa degan hoostuu ka xidhay deedna waxa ay u imaadeen faamalaydh wax la yidhaha baa laga samayn jiray aqalka eh, dushiisa oo faamalaydhkii bay uga soo daateen way toosiyeen isagoo hordaa markaasay ku yidhahaan waryaahe wankii aad noogu ballan qaaday mi markaasuu yidhi waxaan go'aansaday wankaana inaan halkaa ku gowraco idina wan kale aan idiin iibiyo markaasaa waxay idhaahdeen wankii aad naga bixisay baridiisa wan baridaasoo kale leh ifkaba ma jooge maxaad yeeli wankii aad bixisay ee annaga nagu hunguri gelisay ifkaba ma yaallo badhidiisa wax lihi haye waxay idhaahdeen maxkamad baa lagu saaray aad ka maqan tahay adoo ka maqan ninka nala socdaana waa dhakhtarkii waa dhakhtar waxau ninkii aa wada shaqaysanaysana wacadka wada gasheen wuxuu go'aamiyey inta ilig kugu taalo dhan in lagaa saaro dhammaan dhowr iyo soddonkii iligba dhulkaa laga dhigay xabad dhiigii kama iman ninkaa xabad intii ilka oo laga soo saaray aroortiibuu toosay dhowr iyo soddonkii iligoo miiska u saaran xabad dhiigina kama iman muddu markaa ilkala'a ilaa bil deedna ambiil baa loo qaaday maxkamaddii baa ambiil u qaaday waxay yidhahdeen ninkan ilkaha loo geliyo <laughs> ilaa ilkihisii hore laguma celin karoe ilkaha loo geliyo way yimaadeen waxay yidhahen waryaah eh, maxkamaddii eh, ambiil baa lagu qaaday waxaa la go'aansaday in ilka saqafa lagu geliyo waanu soo baayacnay marka wax ilkaha hagaajiyana berbere keliyaa jirta hargeyse waxaas ilkaha laguma yaqaano berbere keliyaa lagu sameeyaa waxay idhaahdeen eh, waanu soo qiimaynay sadafkii ilkaha lix eh, waxay noqotay lix shilin bay lix boqoloo shilin ayay noqotay lixdii boqoloo shilin waa kaas noolkaagii go-an baag waa kaas dhaqaaji orod ilkaha berbere ka soo gasha sidiibuu markaa ninkii ilka saqafa ku lahaan jiray dabadeedna ku halaagsamay markii dambe marka haddii bahaladan aad baabkooda gasho waan ka warramaynaa albaabkooda sida loo garaaco albaab la galay leeyihiin laakiin lagama bixi karo albaabkooda lagama bixi karo eh, waxaan insha allahu ku soo khatimayaa hindiga ilkaha laga guray wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu وانصر إلهي شرعة التوحيد يا ذا الجود والكرم الرفيع الشان وكذاك نسألك الثبات فإنها فتن تجي بالشيب للشبان يا رب واختم بالتقى أعمالنا حتى نساق لروضة وجنان حتى نساق لروضة وجنان